saxaabiga ku xiga qisadiisa waa cutbata bin qaswaan iyo taariikhdiisa cutbatu bin qaswaan inna lacutba inna licutba cutba bin qaswaan waxaa uga sugan min alislaami islaamka xaggiisa makaanan makaan ayuu markaa ku leeyahay cumar ayaa yidhi aawa waa dumay wuxuu aaday amiiru lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii cumar ibn اlkhaaab ahaa bacda salaati اlcishaa'i salaadii cisho kadib ilaa madjacihi makaanu jiifkiisa cishihii markuu tukadayba sakaanu jiifkiisii ayuu aaday cumar bn اkhaaab faqad kaana wuxuu ahaa yuriidu mid doonahayo an yusiiba inuu helo xadan waxoogaa iyo dheef oo min araaxati nasasho ah wax yar oo raaxaa bal inuu gam ka siiyo liyastaciina bihi hurdadaa yar suu ugu kaalmaysta cala dhafarka oo fi leyli caara ilaan cumar aad buu u wareegi jiray qof baahan iyo ilmo ooynaayo iyo islaan foolanaysoo tiihaysa iyo nin aad u dadaalla buu ahaa cumar radia allaahu canhu sidaa darteed cishaa markuu tukado in yar buu qac ka siinaya intay dadku soo jeejeedaan marka la seexduu socod bilaabayaa radia allaahu tacaala canhu xaaladiisa saasay markaa ahayd cumar liyastaciina bihi cala alcasi suu ugu suu u kaalmaysta kistaa hurdada ah casiga iyo dhafarka iyo soo jeedka fi leyli caaba sugaaya laakina annawma laakiinse hurdadii baa nafara cararay oo waxay ka tagtay can caynay khaliifati khaliifka labadiisa indhood hogam waa ka siin waay wayba ka imaan weysayba lianna maxaa yeelay albariida boostadii berid waa boostadii ayaa xamala ilayhi waxay u soo xambaartay anna juyuusha alfurs furs ciidankoodii almunhazimata ee jabay amaama almuslimiina muslimiinta hortoodii kaanad inay ahaatay kullamaa mar kastoo awshaka ay u dhowaadaan junduhu ciidankiisa waa cumare calaa an yujhizuu inay dhammaystiraan calayha korkeeda markii la jebiyey oo ay damceen ciidankii cumar inay wada qabsadaanay u dhammaystiraan ya'tiiha waxaaba u imaanayaba almadadu madad baa u imaanaya gargaar min hunaa wa hunaa meeshaan iyo meeshaanba madad baa uga imaanaya falaa talbahu ma nagaanaysa marka waa furse an tastaciida quwataha xooggeeda inuu dib u soo laabto oo watasta'nifu ay dib u abaabulaanay u bilaabaan alqitaala dagaalka mar walbay muslimiintu dhammaystira isdhahaan uma suurogelayso dib baa loogu soo celiyaa wa qiila lahu ah. waxaa loo yidhi inna madiinata alubulati magaalada ubule lagu magacaabo tuciddu waxaa lagu tiriyaa min ahami almasaadiri meelaha ay wax ka soo fulaan meelaha ugu waaweyn allatii taasoo tumiddu taageertaa ah. juyuusha alfurusi furus ciidankeedii almunha ee almunhazamati ee jabay bilmaali wاrijaali meeshaa ubale la yidhaahdo yaa ragga iyo maalkaba uga yimaadaa facazama wuxuu goostay calaa an yursila inuu cumar u diro meeshaa jayshan ciidan lifatxi اlubula ubullo dhanba in la qabsadaba wa qadcin in laga gooyo imdidaadiha siyaadadan iyo waxaan ciidanka siyaadada ahay helayaan can اlfursi laakinahu laakiinse istadama waxaa ku adkaatay istadana waxaa ka hor yimid macna istidaamka waa sadmiyo cumar wuxuu gidaarka uu ugu dhufsaday madaxiisa biqilati rijaali cinda raggoo agtiisa ku yar rag yaraan baa jirtay daalika sababtuna waxay tahay lianna shabaana dhallinyaradii almuslimiin wa guhuulahum garmadoobayaashii wa shuyuukhahum odayaashii qad kharajuu dhammaan way baxeen yadribuuna ayagoo soconaya fii fijaajin ardi arlada dhexdhexaadkeeda fijaajka arlada ayagoo ku soconaya fii fijaaji اlardi arlada dhexdeeda ayagoo maraya guzaatan duulaanayaal ah fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa xataa ilaa lam yab lam yabqa aysan ku soo harin ladayhi cumar agtiisa fi lmadiinati magaalada madiina ila nusur اlqaliilka wax yar maahane in yar un baa joogtaa facamida wuxuu u qasday ilaa طariiqatihi waddadiisii allatii curifa biha lagu yaqiinay cumar markii arrintu sidaa noqoto arrin uu samayn jiray baa jirtay wahiya waxay tahay altacwiidu inuu u bandhigo calaa qilati aljundi ciidanka yaraantiisa biquwati اlqaa'idi hoggaamiyaha xooggiisa hoggaamiye xoog badan keliya in la helo ciidankaaba iska yaraadee markaa fanatara waa daabiyey cumar kinaanata rijaalihi gabooydii ay raggiisii ku jireen raggaa waxaa laga dhigayaa ki waxaa laga dhigayaa gamuun oo kale kinaanada saan soo tilmaanay waa kiishka iyo qamdiga gamuunta lagu shubo raggii buu hortiisii bayna yadahi ku soo daadiyey wa akhada wuxuu guda galay yacjimu inuu ka xulanayo ciidaanihim ciidaankooda awooddooda iyo jiritaankooda waaxidan bacda aakhara mid mid kan buu fiirinaya maya kan buu fiirinaya maya famaa labia maba daahinba an hatafa inuu qayliyo cumar wajadtuhu wajadtuhu waan helay waan helay saasuu markaa yidhi nacam wajadt haa waan helay uma kabacdi mada wuu iska aaday ilaa firaashi hadduu seexan karaa firaashkiisii ayuu aaday wahwa yaquul asagoo dhahaya innahu ninkaa aan helay mujaahidun waa dagaalyahan carafatu ay taqaanay taqaano beder وxud واkhandq iyo وakhwaatuha beder iyo xud iyo khandq iyo walaalaheed washahidad ay lahu ugu markhaati kacday asaga alyamaamatu dagaalkii yamaame iyo wamawaaqifuhaa mawaaqifteedii famaa naalahu sayfun sayfi kama dhicin weligii macnaha lama gefin meeluu la waday walaa akhطa'ad lahu ramya ramye iyo tuurid iyo shiishna lama gefin ثuma intaa ka bacdi inahu ninkaa haajara waa hijrooday alhijratayni labadii hijro waa ninkii uu helay wa kaana wuxuu ahaa saabica sabcatin toddoba kii toddobeeya aslamuu islaamay calaa dahri اlardi arlada dusheeda walammaa goortii asbaxa uu beryey asubxu subxi qaala wuxuu yidhi cumar udcuu lii iigu yeera cutbata bin khaswaan ninka waa ninka uu helay cudba iigu yeera buu yidhi wacaqada lah wuxuu u gunuday alraayata calankii calaa alaaثa miatin saddex boqol iyo wabidcata cashara rajulan dhowr iyo toban nin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin waa intii beder ka qayb gashay wawacadahu wuxuuse ballan uga qaaday bian yumiduhu inuu ka daba bian yumiddahu inuu ku siyaadin doono tibaacan si xiriir oo isdabajoog ah bimaa tawaafara lahu wax allaala wixii uu helo oo min arijaali toban haddaan helo waan kuu soo diri doonaa shan waan kuu soo diri doonaa taana ballan buu ka qaaday walamaa goortii cazama uu goostay aljeyshu ciidankii assaqiir ee yaraa cala raxiili safarka io socoshada markuu go'aansaday inuu dhaqaaqo waqafa waa istaagay alfaaruuq yuwadicu asagoo saguutinaya qaa'idahu hogaamiyahoodii cudbata wayuusiihi uuna la dardaarmaayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa cudba cudbow inii anigu qad wajahtuka waxaan kuu jiheeyey oo aan kuu diray ilaa e, ardi arlada alubulla lagu magacaabo wahiya xisnun waa dhufays oo min xusuuni اacdaa cadowyaalka dhufaysyadooda ka mid ah llaaha alla waxaan ka rajaynayaa an yuciinaka inuu kugu saacidow gacan kugu siiya calayha korkeeda ee faidaa nasalta bihaa haddii aad degto haddii aad degto dadka ha iska laynin fadcu ugu wac marka hore qowmahaa qowmkeeda ila allah war ilaahay diintiisa qaata dheh waa dacwi ilaahay diinkiisa qaata dheh faman ajaabaka qofkii kaa ajiiba faaqbil minhu ka aqbal inuu islaamay waman abaa qofkii diida weli ha la dagaalamine fakud ka qaad minhu xaggiisa aljizya canshuur ka qaad can sigaarin wadili si lidnaan iyo dullinimo markaa ku jirtaan wa ilaa haddii kalay diidaan fadac dhig fii riqaabihim qoorahooda asayfa sayfta hayra hawaadatin hawaada la'aan macnaa si adag si naxariis la'aan ah bacdamaa allana ay diideen jisyadiina ay diideen waataqi allaaha ilaahay ka cabsayaa cutba fii maa walliita calayh wixii madax lagaaga dhigay wa iyaaka waxaan kaaga digayaa an tunaasicaka inay kula dooda nafsuka nafsadaada oo ay kugu sheekayso ilaa kibri kibir inaad kibirto oo aad kibir la timaado ilaa kibrin oo yufsidu calayka fasahaadisa korkaaga aakhirataka aakhiradaada kibirka iska ilaali aakhiradaaday hallaynaysaa waclam ogow annaka adiga saxibta inaad la saaxibtay rasuula allah rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo faacazaka allaahu ilaahay uu ku ciseeyey bihi rasuulkii aada rumaysay darteed bacda dullinimo ka bacdi waqawaaka bihi uu kugu xoojiyey bacda dacfi bacda dacfi tabardare kadib xataa sirta ilaa aad noqotay amiiran madax musalladan la madaxeeyey sultanad iyo awood loo dhiibay waqaa'idan hoggaamiye mutaacan la adeeco taquulu waad hadlaysaayo fa yusmacu minka waa lagaa maqlayaa amarkaad dhiibtaa la qaadana ilaa madaxdaad tahay waya'mur waad amraysaa fa yutaac waa laga adeecayaa amrki amar amruka amarkaaga fayaalaha min nicmatin alla nimco ahaataa fayaalahaa alla u sugnaatoo lahaataa min nicmatin nimco ahaa idaahiya haddii ayadu lam tubdiraka aysan ku qooqinin haddaysan ku kibrinin taa waa nimco oo watakhdacuka aysan ku qiyaaninaysan ku dhagrin oo watahwi bika ay kugu hoobinin ilaa jahannama acaadaka allah ilaahay baan kaa magangelayaa wa acaadanii minhaa anigana ilahay baan ka magangelayaa subxaana wa tacaala ha kibrin ee ha amarka haddii laguu dhiibay maanta qaa'id aad noqotay allah kuu dhiibay subxaana wa tacaala dullinnimo iyo siqaarnimaa ku soo martay hadhow haddaad isdhahdo waa lagu adeecooyaa oo aad kibirto oo ay ku khiyaanto arrintaa waxay kugu hoowinaysaa watahwi bika ilaa jahannama jahannama ayay hadhow kugu ridaysaa acaadaka allaahu wa acadanii minha alla jahannama ha kaa badbaadiyo allaan kaa magangelinayaa anna ilaahay baan jahanama ka magangelayaa xaggeedii madaa wuu dhaqaaqay cutbata bin kaswaan birijaalihi raggiisa wa macahu waxaa raacdoo la socotay zawjatuhu xaaskiisa wa khamsu niswatan shan naagood ukhrayaatun oo kaloo min zawjaati aljundi ciidanka dumarkoodii oo akhawaatihim gabdhihii la dhashay ka mid ah xataa nazaluu ilaa ay degeen fii ardin dhul arladaasoo khasbaa'a qasab badan baalkaan qasabka la yidhaahdee la cuno aad ay ugu badan tahay ayay markaas soo degeen laa tabcudu aan ka fogayn kafiiran wax badan an aan ka fogayn can madiinati lubulat magaaladii ay rabeen ay ubula ahayd walam yakun ma ahayn macahum micigooda shay-un shay oo ya'kuluuna ay cunaan wax raashin ah ma wataan falama ishtadda markay ku adkaatay calayhim korkooda aljuucu baahidii qaala cutbata ayaa linafarin koox wuxuu ku yidhi oo minhum ayay ka mid ah iltamisuu lanaa noo raadiya fii haadihi اlardi dhulkan shay-an na'kulu waxaan cunno nooga raaraadiya koox buu diruu dhahay ordaho baayaan haysee waxaan cunno meeshaa nooga raadiya faqaamuu way istaageen yabxahuuna ayagoo raadinaya camaa yasuddu waxay ku oodi lahaayeen ama ay ku dabooli lahaayeen jawcatahum gaajadooda jawcada iyo gaajada haysa waxay ku dabooli lahaayeen fa kaanat lahum waxaa uga sugnaa min aلطacaami cuntadii ay heleen qisatun sheeko rawaahaa uu warinahayo axaduhum midkood cuntadaas sidii loo soo helay iyo waxay ahayd qisaa ku jirtaa nin baa nooga sheekayn doona faqaala wuxuu yidhi baynamaa wakti kunnaa aan ahayn nabxafu kuwa raaraadiye can shayin shay oo na'kuluhu aan cunno dakhalnaa waxaanu soo galnay ajma meel geeda badan melaashimad ahoo geedo aad aad u fara badan leh ayaannu soo galnay fa idaa fiihaa waxaan ka dhex aragnay oo meeshii ku sugnaa zimbiilaani laba dembiil laba zimbiil ama laba dembiil fii axaduhumaa midkood tamrun timir baa ku jirtay wa fi laakhari ka kalena xabun xubuub baa ku jirtay abyadun oo cad waa miro cad sagiir oo yar muqataa lagu daboolay oo ku daboolan biqasharin qub ama qolof asfara oo jaalla ah wax yar oo midho ah oo qolof jaalla ay ku daboolan yihiin asagana cadcadoo gudaha ku jira yaa dembiishii kale ku jirtay fajadabnaahumaa waxaan u soo jiidnay labadii dembiilba waan soo jiidnay xataa adnaynaahumaa ilaa aan u geennoon u soo dhowaynay min alcaskari ciidankii fa nadara waxaa eegay axadunaa midkayn ila zambiili zembiishii buu eegay اldي fiihi alxabu xubuubtii io mirihii ku jiray wa qaala wuxuu yidhi haadaa summun sun waaye acaddahu lakum ay idiin diyaariyeen alcadow cadowgee falaa taqrabana haw dhowaanina war sunaa ku jirta meesha haddaad cuntaan waad wada dhimanaysaan mar allaala markuusaa yidhi familnaa waxaan u iilanay oo aan u leexanay tii kale waan iska dhaafnaye ila tam timirtii xaggeeda وajacalnaa waxaanu guda galnay na'kulu inaan ka cunayna minhu timirtii xaggeeda inaan timirtii cunayna wa fii maa wakti naxnu annagoo kadaalika xaalkeennu sidaa yahay id bifarasin farasaaba qadqadaca soo goostay qiyaadow xarigiisii faras xarig ku xidhnaa yaa xariggii soo goostay markuu soo goostay wa aqbala calaa zimbiili dembiishii alxab xubuubtii midhaha ku jiray yuuba soo aadayba wajacala wuxuu guda galay faraskii ya'kulu minhu inuu cunaayo xubuubtii aad u malaynaynay ninku noogu tilmaamay inay sun tahay ayaa faraskii wuxuu guda galay inuu cuno fa wallaahi allaan ku dhaartee laqad hamamnaa waxaan damacnay bian nadbaxahu inaan gowracno qabla an yamuuta intuusan dhimanin ka hor litantafica bilaxmihi saan hilibkiisa ugu intifaacno saan hilibkiisa ugu intifaacno bal inaan gowracno sunbuba cunaye intuusan naga dhimanin inaan gowracno taasaan damacnay fa qaama ilaynaa waxaa noo soo kacay saaxibuhu ninkii lahaa ninkii faraska lahaabaa soo istaagay wa qaala wuxuu dhahay dacuuhu daayaha qaline wa axrusuhu alleyla caawa anaa ilaalin doona buu yidhi anaa waardiyeynaya fa in axsastu haddaan ka dareemo bimowtihi geeridiisa haddii anaa midi la dul taagnaanaya sakaraad hadduu noqdo geeri aan kala dareemo dabaxtu waan qalayaa buu yidhi saan u sugaynay falammaa asbaxnaa markaan waa bariisanay wajadnaa alfarasa faraskii baan helnay mucaafan asagoo bad qaboo laa darara fiih wax dhibaataan lahayn wawa caafimaad qabaa cayl unbuu ka qaadayba fa qaalad ukhtii walaashay baa waxay ii tiri waa ninka hadalka watee yaa akhii walaalkeeyo innii anigu samictu abii aabbahay baan maqlay yaquul asagoo odhanaya inna asumma suntu laa yaduru wax ma dhibto idaa wudica cala annaari haddii dabka la saaro oo waadija markaa la kariyo haddii dabka inta la saaro la kariyo wax ay dhibaysa ma laha uma kabacdi akhadad waxay soo qaatay walaashay shay-an waxoogaa oo min alxabdi xoogoogtii ahaa oo wadacat waxay ku ritay fii qadirin dheri wa awqadad way huriso way shitay taxtahu hoostiisa dab bay saartay macnaha uma kabacdi maa labisad maba daahinba an qaalad inay tihi tacaalow war kaalaya kaalaya unduruu fiiriya digsiga kayfa xmara suu u guduutay lownuhu midabkiisii jaallow ahaa markii hore guduud buu markaa isku beddelay casaan uma kabacdi jacala wuxuu guda galay yatashaqaqu inuu jeexjeexmahayo canhu xaggiisa uu ka fuqaayo ka go'go'aya qishruhu qoloftii saarnayd oo watakruju minhu ay ka soo baxayso xubuubahu xabuubkiisii waa xabadihii midhaha ahaa albiidu ee markaa caddaa isla markii waa kala dhacdhacay intuu gudud isku beddelay midhihii baa soo baxay fa alqaynaahu waxaanu ku ridnay fii jafnatin xeer lina'kulow saanu cunno faqaala lanaa cudbaa wuxuu noo yidhi udkuruu xusa isma allah ilaahay magaciisa calayhi korkiisa wakuluuhu cuna faakalnaahu waan cunnay faidaa huwa gaayatu fitayd aad buu u macaanaa bay dhaheen alla maxaa ka macaan badnaa mar allaala markii aan cunnay gaayatu diib uu ahaa uma kabacdi carafnaa waxaan aqoonsanay oo aan baranay bacda daalika anna ismuhu magaciisa aluz in la yidhaahdo magaciisaan ogaanay rus in la yidhaahdo ama urs macnaha marka hore maysan aqoonin meeshana way ku cusbaayeen kaanat alobulla magaaladii obula allatii taasoo itajaha ilayha xaggeeda uu u jihaystay cudbata ibnu qaswaan bijeyshii ciidankiisii uu la jihaystay assaqiiri ee yara madiinatan magaalabaeed xasiinatan dhufaysaysan qaa'imatan dhisanoo ku taala calaa shaadi dijla meesha lagu magacaabo dajla meesha lagu magacaabo shaadigeeda iyo mataqaanaa dhinaceeda ayay markaa ku tiilay xeebta dejle la yidhaahday ku tiilay wa kaana alfursu fursna waxay ahayd qad itakhaduuhaa kuwa ka samaystay meesha makhaasina kaydad liaslixatihim hubkoodu ay markaa dhigtaan wa jacaluu waxay ka sameeyeen min abraaji xusuunihaa abaraajta iyo dhismooyinka gabbaatiyaalkooda muraasidan bay u sameeyeen waardiyaalo muraasid ayay u sameeyeen limuraaqabati acdaa'ihim u kuurgala oo ugu dhakada meesha cadowgooda laakiin laakiinse daalika arrintaa lam yamnac kama mancin cutbata bin aswaah cutba min e, kama mancinin min gaswiha duulaankeedii cala alraqmi ayadoo ay jirto inuu qaswo ku sameeyo oo meesha ku duulo wax kastaba ha ku yaalee kama mancinin cala araqmi ayduu ay jirtay min qilati rijaalihi raggiisu inay yaraayeen iyo daalati salaaxihi hubkiisuna ay yaraayeen hub yarna uu markaa haystay iyo ciidan yar waa iska aaday id wakti lam yashtami aysan u kulmin lahu asaga min alrijaali xagga ragga hayru sitta mia lix boqol oo muqaatil maahane wax kale ma wadanin tasxabuhum ay la socoto طaa'ifatun qaliil in yar oo min annisaa'i dumarka ka mid ah walam yakun ma ahayn cindahu agtiisa min asilaaxi hubkana hayra الsuyuufi wاlrimaaxi warmo iyo seefaf ma ahane fakaana waxay ahayd laabudda midaan laga maarmin lahu asaga min an yastacmila dakaa'ah meeshaasoo kale caqli baa loo isticmaalaa inuu dakihiisii garaadkiisa isticmaalo acadda waa diyaariyey cudbatu cudba liniswati naagihi raayaatin calamo ayuu u diyaariyey rafacahaa uu kor ugu qaaday calaa acwaadi rimaaxi waramaha usha ku acwaadda usha waranka ayuu calan intuu ugu suray kor u qaada buu yidhi wa amarahunna wuxuu amray an yamshiyanna inay soo socdaan bihaa ayaga khalfa aljeish ciidanka gadaashiisa wa qaala lahunna wuxuu ku yidhi idaa naxnu haddaan annagu ikhtarabnaa min almadiina magaaladii aan u dhowaano fa afirna kiciya adturaaba ama adturaaba ciidda kiciya buu dhahay boor kiciya iyo dhas waraa'anaa gadaasheeda xataa intii tamla'anna bihi ay ka buuxs ay ka buuxiso boorkii iyo dhaskii aljaw jawiga oo dhan ilaa boor uu noqdo falamaa goortii danow ay u dhowaadeen min alubullati magaaladii kharaja ilayha waxaa u soo baxay jundulfurs ciidankii furs ayaa soo baxay farao waxay arkeen e, iqdaamahum gadaashooda iqdaamahum calayhim iqdaamtooda iyo gomdahooda ayay dushooda ka arkeen ayay fiiriyeen macnaha wa nadaruu waxay arkeen ila araayaati calamihii allatii takfu ee bidbidahaya wara'ahum gadaashooda ciidanka gadaashooda calama uga lulanaayo takfiq ah ayay arkeen wa wajaduu waxay kaloo heleen algabaar boorkii yemlow inuu buuxiyey aljaw jawigii oo dhan khalfahum ciidankii gadaashooda faqaala bacduhum libacdin furs baa qaarkood qaarka kale waxay ku dhaheen innahum ayagu aliicatun waa alcaskari waa askarta aliicadooda aliica waa muqadam alcaskar waaye kuwa wa inna waraa'ahum gadaashooda jayshan ciidan baa ahaaday jaraaran aad u badan oo yuhiiru kicinaya alqubaara boor wanaxnu annaguna qilla waa yarnahay bay dhaheen cabsi baa gashay uma ka bacdi dabba waxaa ku abuurmay oo galay fii quluubihim qalbiyaalkooda adducru argagax wa saytara calayhim waxaa lagu diray oo sallidmay aljazaca cabsi fatafiquu waxay guda galeen ruu ee furs yaxmiluuna inay qaataan maa khafa wixii u fududaada waxay qaadi karaan wasnahu miisaankiisa waqaalaa amanahu qaalina ah wixii ay wateen waxa ugu qaalisan haddana fududu ay qaadi karaan ayay markaa qaateen wayatasaabaquuna waxay u kala tartameen ay u carareen ilaa rukuubi sufni doomaha inay raacaan alraasiyati ee dheedheer oo fii dajla meesha dajlaa yaalay wayuwalluuna aladbaara ayna cararaanay dib jeediyaan fadakala calayhi fadakala wuu galay cutba alubullat magaaladii bula ayuu galay duuna an yafqida asagoonan weynin amausan ka dhimanin axadan mid oo min rijaalii raggiisa ka mid ah uma kabacdi fataxa wuxuu furtay maa xawlahaa wixii gaararkeeda ahaaday oo min almuduni magaalooyini walqura qaryooyini caasimadooyin ah mudan ama magaalooyin iyo quraa iyo tuulooyin dheh wahanima wuu haniimaystay min daalika meesha hanaa'ima haniimooyin cazad ay ka badatay cala alxasri in la tiriyo ama la koobo wafaaqad wareerisay kullu taqdiirin dadka wax qiyaaso oo dhan xataa ilaa ina axada rijaalihi raggiisa mid ka mida ah haddii caadda uu ku laabto ila almadiina oo fasa'alahu annaasu dadku ay su'aalaan oo ay dhahaan kayfa almuslimuuna fi lubulati ka war muslimiintii magaaladii ubula faqaala wuxuu odhan jiray cama yatasaa'aluun macnaa jawaab kale hayo cama maxay bay yatasaa'aluuna isi su'aalayaan cama haddii kale maxaa tatasaa'aluuna aad isweydiinaysaan macnaha wax laga jawaabi karaa ma aha wallaahi allan ku dhaartee laqad taragtum waan ka soo tegay wahum ayagoo yagtaaluuna beeganaya addahaba waalfidata igtiyaalan beegasho koon baa lagu beegaya sida badarka buu yidhi fa akhada annaasu dadkii waxay bilaabeen waxay bilaabeen dadkii yashudduuna inay u safraan oo ay u xirxirtaan ila alubullati alrixaala safarkii cinda dalika markaa agteeda ra'aa cudb ibnu qaswaan wuxuu arkay anna iqaamata junuudihi nagaashihii askartiisa fi lmuduni ay ku nagaadeen magaalooyinkii almaftuuxati la furtay sawfa tucawiduhum inay ka leexinayso oo ay u leexinayso can liini alcayshi nolol liin ah nolol fiican inay ku noolaanayaan ayuu arkay oo wa ay ka akhlaaq dhiganayaan biakhlaaqi ahli tilka albilaadi dadkii meesha deganaa akhlaaqdooda wixii ay samaynayaan inay samaynayaan oo taqullu ay ka gaabinayaan min xiddatin xiddadii ay qabeen oo casaa'imihim go'aankoodii ahaa calaa muwaasalati alqitaali in dagaalka la xidhiiriyo waaba la isdhigtayba nin walba wuxuu guda galay inuu tarafuskii adduunka qaato fakataba wuu qoray marka cutba ilaa cumar ibn khitaab buu warqad u qoray yasta'dinhu asagoo weydiisanaya fii binaa'i in la dhiso albasra basra meesha lagu magacaabo basra in dadka meesha ay tagaan wawasafa lahu wuxuu u tilmaamay almakaana aladii makaankii ikhtaarahu lahaa uu u doortay faadina lahu cumarna wuu idmay ikhtabda wuu jeexay cutba almadiinata aljadiida magaaladii cusbayd in magaalada basre la dhiso ayuu jeexay wa kaana awal maa banaahu wixii ugu horreey uu dhisayna masjiduha alcadiim buu ahaa masaajidkii weynaa walaa cajala wax lala yaaba maa fa min ajli اlmasjidi masaajidka ayaa kharaja uu ka soo baxay huwa asagii wa asxaabuhu asxaabtiisa guzaatan ayagoo duulaan ku ah fii sabiili اllahi wa bilmasjidi masaajidka intasara huwa uu ku guulaystay asagii wa asxaabuhu calىa acdaaءi اllah uma kabacdi tasaabaqa اljundu ciidankii waxay u soo kala tartameen oo ay u soo dhaqsadeena yimaadeen calىa iqniطaaci alardi iyo wa binaa'i اlbuyuut inay dhulkii goostaan guryihiinay meesha dhistaan in la basra oo inta dhul laga goosto haddana guryo laga dhisto laakina cutba cutba lam yubni muusan u dhisan linafsii nafsadiisa baytan guri asaga wax guri ah ee uu dhistay ma jirin wainamaa dalla wuxuu ahaa yaskunu mid iska degan khaymatan teendhadii oo min alcagsiyati marada laga sameeyey teendho agsiyu iska deganaa daalika arrintaana waxay tahay liannahu kaana wuxuu ahaa qad asara mid u siriyaysan oo ku qarsan fii nafsihi nafsadiisa amran arrin asagaa noo sheegi doona arrinta markaa ku qarsoon falaqad ra'aa wuxuu arkay cutba anna adunyaa adduunkii aqbalat inay soo qaabishay cala almuslimiina muslimiintii haddana fi lbasra iqbaalan soo qaabilitaan yudhilu lmar'u qofku wareerisay can nafsihi nafsadiisa naftiisa ka wareerisay wa anna rijaalahu raggiisii alladiina kaanuu ahaa mundi qaliil mar dhow laa yacrifuuna kuwa aan garanaynin طacaama raashin aطyaba ka macaan min alurzi urzigii almasluuqi la fiiqay biqasharihi kaas askartiisii u haystay cuntada u fiican baa qad tadawaquu waxay dhadhamiyeen ma'aakila furs furs cuntadeedii min alfaaluudaj wallawsanji waa xalaawayaad waxyaaba macmacaanka waa meesha biidsiga iyo waxa aan ka dhahan ma biidsi baa garan jirnay markii hore qof kastay naag walba waxay ku leedahay hadda biidsi ku casheynayna caawa soo marka wixii noocaas oo kale ahaa ee furs yaqiinay tii markaa gudagaleen iyo wakayrihima wixii la mid ah wastataabuuhaa way qiibaysteenoo taasay wanaajisteen fa fakhashya wuu cabsaday marka calaa diinihi min dunyaahum diinkoodii buu adduunka uga cabsaday وأشفق على الآaجiلةi midda degdegaysa midda dibdhacaysa ayuu min alcaaجiلaةi uga cabsaday macnaha aakiradii ayuu adduunkii uga cabsaday waay fajamaca الnaas dadkii buu soo kulmiyey marka fii masjidi kuufa masaajidkii kuufu isugu keenay وahaطabahu waa u khudbeeyey marka hadalkan baa suuragal inay naftiisu ay ku jirtay khudbadana u akrin doono faqaala wuxuu yidhi ayuha الnaasu dadow war dadow dhegaysta إna الدunyaa adduunka qad aadanad waxay ogeysiisay bilinfisaa go'itaan adduunku waa dhammaanaya buu yidhi wa antum adinka muntaqiluuna waad ka guuraysaan canha adduunkii ilaa daarin daar baad u guuraysaan laa zawaala fiiha aan baaba' lahayn waa daarta aakhiro faman ayaad u guuraysaan ee fantaqiluu u guura ilayha xaggeeda biqayri acmaalikum camaladiina kuwa ugu fiicfiican la guura oo haddaba camal fiican qabsada walaqad ra'aytumnii waxaan is arkay buu yidhi saabica sabcatin toddoba anigoo toddobeeya maca rasuulillaahi nebiga micigiisana aan nahay sala allahu calayh wasalam wamaa lanaa طacaam anagoo raashin haysanin hayra waraqi shajar geedaha caleentooda maahane wax kaloo aan cunno inaysan jirin geedaha caleentooda yaan sidaa arigaa cuni jirnay xataa qarixad ilaa ay nabarowday oo ay nabaraysteen minhu caleenta aan cunayna darteed ashdaaqanaa ee camankeena ashdaaqdeena ilaa cankeenii gudaha meesha saan caleynta uu cunaynay ay nabarowday qaarba waxay ku daraan ilaa aan u dhigaynay sida ay rida u dhigayso oo kale ilaa ninka caleenta cunaa sida mataqaanaa rida oo kale cawska cuntaa yuu markaa u dhigaynayaa walaqad itaqadtu waxaan helay buu yidhi burdatan go' baan helay daata yowmin dhar fiican xataa lama wato jidka anagoo soconaa ayaan go' helay buu yidhi burdatan fashaqaqtuhaa waan kala goosanay baynii ani iyo wa bayna sacad ibn abi waqaas wax kale iska daaye halkii go' intaan kala jeexanay yaa ani io sacad kala qaadanay go' iyo go' faatasirtu waan hoos xirtay binisfihaa niskeedii hoos baan ku xirtay macawis ahaan watazara sacadu sacadna waa macawiisaystayo binisfiha alaaqara marada nuskeedii kale yuu isgunti u xirtay way kor baan saara hadduu dhaho ma gaarayso idaa naxnu waaba annagoo alyowma maanta lam yabqa uusan ka soo harin minna toddobadeennii waaxidan qof ilaa wahuwa asaga amiirun waa madax calaa misrin magaalo min alamsaari madaxda magaalooyinka ka mid ah ayuu madax u yahay toddobadeenniiba wa innii anigu acuudu billaah ilaahay waxaan ka magangelayaa an akuuna cadiiman nin isla weyn inaan ahaado cinda nafsii nafsadayda agteeda sagiiran cinda allah alla agtiisana saqiirka ah taa ilaahay baan ka magangelayaa uma istakhlaf uma intaa ka bacdi istakhlafa calayhim rajula nin buu ku dhaafay oo minhum ayay ka mid ah nin buu ku dhaafay uu yidhi iisii hay meesha wa wadacahum wuu soo sagootiyey wamadaa cudba wuxuu soo aaday ila almadiina falamaa qadima markuu soo galay u soo galay cala alfaaruuq uu u soo galay istacfaahu wuu ka cafis dalbay inuu ka cafiyo can ilwilaayati madaxtinimada warniyoo meeshaa ku noqon maayo iga daa iga casil buu yidhi falam yucfi cumarna muusan cafinin waa diiday faalaxa waa ku xeel dheeraadoo wuu ku celceliyey calayhi korkiisa faasara calayhi اkhaliifa khaliifkii ay khaliifkiina waa ku celceliyey asagana faalaxa calayhi war iga daa buu yidhi faasara calayhi alkhaliifatu khaliifkiina wuu ku sugnaaday ma lagaa dhaafayo wa amarahu cumar wuxuu amray bilcawdati inuu ku laabto ila lbasra basra faadcana wuu hirgeliyey oo waa u hoggaansamay cudbana liamri cumar kaarihan asagoo nacaaya asagoo nacahaya ayuu iska ogolaaday warakiba wuxuu koray naaqatahu hashiisii wahwa yaquul asagoo odhanaya allaahumma ilaahayow laa turaddanii ha ii celinin ilayha xaggeeda allaahumma laa taruddanii ilaahu ha ii naqin ilaya xaggeeda faاstajaaba allah ilaahay baa ka ajiibay ducaahu baryadiisa id wakti lam yabacud uusan ka bixin kana fogaanin can اlmadiinati magaalada madiina kahiiran wax badan xataa caharad ilaa ay turunturootay naaqatow hashiisii fakhara wuu ka dhacay canha xaggeeda sariican asagoo meyd ah wa faaraqa alxayaa xayaatadiina way faaruqday oo waa dhintay oo adduunkii dhibka badnaa maba uusan markaa u noqonin cudba ibnu usmaan qisadiisii cajiibka badnaydna meeshaasaan uga baxnay saxaabi ka cajiib badan baanu geli doonaa habeen dambe haddii rabbi idmo waa nucaym bin mascuud iyo wixii markaa ku soo aroro taariikhdiisa ah allah xaqa waxaanu ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo daacadii diinta nagu sugo inta ka horaysa wabilaahi tawfiiq allah subxaana wa tacaala